على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثالث والسبعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث رقم 1744 قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم إذا dعاa أحadكم فليعزم المسألة ولا يقuلن اللهمa إن شئت فأعطنيi فإنه lا مستكرهa لh متفق عaليه midkiin marka uu ducaysanayo rabbigiis uu baryaayo baryadaa ha jasmiyo oo ha gooyo oo allow isi allow muxuu ahayey sida ha yidhaaho walaa yaquulanna yaanu dhihin allaahumma in shi'ta faacطin allow haddaad rabta isii yaanu dhihin fa innahu laa mustakriha lahu alla wax dirqisan karaa ma jira eh oo kollayba wuxuu sameynayo mashii'adiisuu ku samaynayaa waxba yaanu marka ku xidhin iska jasmiyo alla u sii ha yidhaaho mana aha sida dadka qaarkood u maleeyaan adab darre iyo alle oo la amraaya iyo ma ahee waa barye alla la baryaayo hoos dhigaayo weeyaan muttafaqun calayhi baryadana alla isagaa jecel oo isagaa amraa udcuunii astajib lakum yidhi baabu karaahati qowli maa shaa allahu wa shaءa fulaan necbaysiga la necbaystay in la yidhaaho wuxuu alla doono iyo iyo wuxuu hebel doono sidaa la yidhaaho yani arrintu waxay noqon doontaa siduu alla doono iyo siduu hebel doono in sidaa la yidhaaho xumideeda waa in humma la yidhaaho mxuah siduu alla doono haddana sidii hebel uu doono in sidaa la yidhaaho weeyaan mooyaane in ama siday soomaalida yeesho oo adi alliyo adigo ay yidhaahaan ama mxua ay adigaba horraysiiyaan adiga alle ay yidhaahaan waa xaaraam weeyaan taas in alli wax kale la simo ama waxa kale lagaba horraysiiyo taasu waxaa weeyaan waa mid xun weeyaan oo luqada carabiga marka xuruufteeda xuruufulcadfiga la yidhaaho baa waxay kala leedahay darajaad bay kala leedahay marka humma baa halkan oo kale loogu isticmaalaa umana waxay tusisaa labadaa shay inay kala dambeeyaan oo weliba kala fog yihiin oo marka alle mashii'adiisu ay mashii'ada cabdiga ka horrayso oo weliba marxalo badan ka horrayso can xudayfata bni اlyamaani radia allahu canhuma عn النabiyi slى الlه عlيه وaلي وsلم qaal laa taquluu ma shaء اllah وشhaءa fulan hadhihina wuxuu alla doono iyo wuxuu hebel doono saa hadhihina walaakin quluu ma shaء اllah ثuma shaءa fulan wixii alla uu doono dabadeedna hebelna uu doono rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa sidaa uu sheegayna weeyaan xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix الjaamic wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wagayrihima baabu karaahati اlxadiiثi bacda alcishaaءi اlآakhira necbaysiga la necbaystay sheekaysiga iyo soo jeedka iyo cawayska cishaha dambe marka la tukado yani maqribka mooyaane cishaha kolka la tukado in horay loo seexdo ayaa fiican si salaada hore loogu soo toosay iyo salaatuleyl iyo loogu soo toose ah waa xun tahay marka in lasii jeedo oo lasoo jeedo oo lasii sheekaysto laakiin taa nafteeda waxaa ka baxsan waxyaalo saddex aabaa'iyow ka baxsanoo aan ku jirin sheekada cilmiga lagu sheekaystay cilmiga mutaalacadiisa iyo mudaakaradiisa lagu soo jeedo kuma jirto sheekada qofku ahalkiisa xaaskiisa uu la sheekaystaana kuma jirto sheekada martidiisa uu la sheekaystaayo warwaraystaayo u sheekeeya iyaduna saddexdaasiyo kuma jiraan wاlmuraadu bihi alxadiiثu aladii yakunu mubaaxan fii gayri hada اlwaqt cishaha dabadii sheekada muxuu ahay makruuhee la sheegayaayo waa midka awqaadda kale mubaaxa iska ah ama wa ficluhu wa tarkuhu sawaa isku mid yihiin samayntiisa iyo iska dayntiisuba faama alxadiiثu اlmuxaramu aw ilmakruuhu fii gayri hada اlwaqt fahuwa fii hada اlwaqti ashaddu taxriima wa karaaha shaygii kolkii horeba isagoo ama xaraam ahaa awqaadda kale xaraam ahaa ama karaaho ahaa karaahanimadiisa iyo xaaraamnimadiisa unbaa sii daraysanaysa ee uma xaaraamoobayo waqtigaa daraaddi laakiin shaygii hortiisii hore isagu iska mubaaxa ahaa ee mustawi طarafaynka ahaa yaa waqtigan kada makruuh noqonaya wa ama alxadiidu fi اlkhayr ka mudaakarati اlcilm wa xikaayaati الصaalixiin iyaduba waa cilmi weeyaan wa makaarim اlأkhlaaq wاlxadiidi maca الضayf wa maca طaalibi xaaja wa naxwi dalik qof dan kale hoo wax ugu yimid oo wax ka rabay iyo islaax bayna annaas laba qof oo la heshiisinayo oo masaalix almuslimiinta oo la munaaqashaynayo laga shiraayo iyo falaa karaahata fiihi bal huwa mustaxab wakada alxadiidu licudrin caarid لعذر عارض mise عذr وعاarض لعذr ayb arrin soo darisay iyo wax uun qofka loogu cudur daaro daraaddii midii ihna iyaduna laa karaahata fiihi ayb habeen habeen yani wax qaari uu ku yimid oo u baahday marka inuu soo jeedo oo ilaa waqti dambe uu soo jeedo ee aanu caado ka dhiganin waqad tadaaharat alaxaadiidu صaxiixatu calaa kulli ma dakartuhu waxay isku kaashatay axaadiidta saxiixadiihi arrinta aan sheegay oo dhan can abi barzata radia allahu canhu abu barzata alaslami wasmuhu nadlat bnu cubaydi radia allahu canhu ana rasuula lah sal slm kana yakrahu الnawma qabla alcishaaءi walxadiida bacdaha mutafaqu calayhi xadiidkanuna marka xadiid intaa ka dheer buu ahaayo salaada awqaaddeedii iyobuu ka hadhadlaayey markaas wuxuu ku soo dhex daray wuxuu necbaa cishaha wuxuu horta jeclaa inuu dib u dhigo dib u dhigu jeclaa laakiin hadduu arko dadkii oo soo noqday miska soo buuxiyeyna hore u tukan jiray hadduu arko iyagoo daahsanna dib buu u dhigi jiray wuxuuna necbaa in horteed la seexda iyo in gadaasheeda si lasii sheesheekaysto lasoo jeeda labadaasba waa necba mutafaqu calayh w can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul اllah sal slam salla alcishaaa fii aakhiri xayaatihi cishuhu tukaday noloshiisa gadaasheed yani aakhir cumrii markuu joogay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh yuu tukaday falamaa sallama waa habeen uu aad u daahay bay ahayd falamaa sallama markuu salaama naqsaday maya habeenkii maaha waa habeen kale hadda yani wuxuun hadda halkan kada walajeedadu waxaa weeyaan habeenka kale aan ku saminay xadiidka soo socday anas baa sheegi doonee labadaa habeenba nebigu sala allahu alayh waali wasalam intuu cishaha tukaday dabadeed buu hadlay marka wuxuu ku hadlayay cilmi bay ahayd labadaasba marka waxay daliil u yihiin hadalka la hadlo cilmi lagu hadlo cilmi barashadii iyo beriddii iyo wax sidaas lagu hadlo inaanu kaaso arrintaa ku jirin marka wuxuu ley nebigu sal ly slm habeen buu ceshihii durjiyey aakhiru cumrigiisii markuu ahaa faqaala markaasuu yidhi ara'aytakum bal ka warrama leylatakum haadihi caawadiinantada hadda aada joogtaan fa inna calaa ra'si mi'ati sana boqol sannadood markii laga joogo laa yabqaa miman huwa calaa dahri اlardi alyowma axad inta maanta eh, dhulka dushiisa ku nool qofna ka noolaan maayo rawahu muslim yani wuxuu ka wadaa inta maanta nool oo dhan way baaba'aysaayoo dad cusub bay dadka kolkaa joogaay ay noqonayaan oo qarnigaas inuu dhammaanayo boqol sano markay ka soo wareegto habeenkaa saasuu sheegayey ibnu cumar radiallahu canhuma baa wuxuu dhihi jiray dadkaa arrintaas ku qaldamayoo waxaan u maleeyeen intaan boqol sano la gaarin bay qiyaamuhu dhacayaayo adduunyadaa la rogayaa inuu ka wado kama se wadina wuxuu ka waday jiilka kolkaa facaa kolkaa jooga iyo qarniga yaa baaba'aya buu ka waday xadiidkan kada marka waxaa weeye xadiid ay u soo deliishadaan bacd alculamaa ay u soo deliishadaan ninka la yidhaaha alkhadir haddiiba uu noolaa waqtigii nebiga kolay ku tahay inaanu hadda noolayn leanna nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi caawa markii boqol sano laga soo wareego inta hadda nool wax ka noolaanayaayo ma jiro marka ninkaas khadir la yidhaha hadduu kolkaa noolaa wuxuu gelayaa dadkaasuu gelayaa dad waxaa jiray sheegtay saddex boqoloo sannadood iyo dabadood wixii ka dambeeyey iyo sheegtay inay rasuulka arkeen sala allahu alayh waali wasalam oo saxaabe ay yihiinoo lagu beeniyey oo xadiidkan kada loo qabsaday baa jiro oo qaar uu taariikhdooda iyo taraajimtooda u dhigo alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacala fi kitaab alisaaba fi tamiiz asxaaba oo nin ratan ilhindi la dhihi jiray iyaa ka mid ahaayeen wa can anasi radi allahu canhu annahum intadaruu الnabiya salى اllahu عalيyh wali wasalam nebigay habeen sugeen oo salaaddii cishe ay u sugeen fajaءahum wuxuu u yimid qariiba min shaطri اleyl qariiban qariiban min shaطri اleyl taasaa marka laga maarmaana ilan salaada cishaha aakhirkeedu waa nisfuleil nisfuleil wixii ka dambeeya cisho waa dhammaatay waqtigeedii waa baxay marka wuxuu yimid nebigu salى اllahu alيه wasalam nisuleylkii waqti ku dhow buu yimid fasallaa bihim wuu tujiyey yacni alcishaa cishihii buu ka wada cishihii buu tujiyey uma qaala uma khaطabanaa markaasuu noo khudbeeyey oo faqaala wuxuu yidhi ina annaasa qad sallow uma raqaduu dadkii waa tukadeenoo markaasay seexdeen wa inakum lan tazaaluu idinkuna ma aydan ka zuulin fii salaatin salaad ma aydan ka zuulin ma ntadartumu salaa intaad salaadda sugayseenba rawahu lbukhaariyu marka u bishaaraynaya nebigu salى اlه alيه wasalam oo oh, khayr aan aan idinla wadaagin baad caawa keligeen hesheen oo oh, waqti wax alle u tukanaya aanu jirin idinka mooyaane ayaad alle u tukateen oo oh, intii aad salaada sugayseenba khayr baa idin socday salaad dadku jira khayrkiis baa idin socday ajrigii salaada keliya ma ahee dadku intay meel joogaan oo khayr ay ku sugayaan sida dersigii oo sheekhii bixin lahaa intuu daahsan yahay ay halkaa kusii sugayeen iyo marka iyaguna sida oo kale weeyaane intayba khayr sugayaan khayrkiiba u socdo oo qof dadkii cilmi meesha ku sugayay dad cilmi baranaya ayay la mid yihiin sida alxasan albasri raximahullah uu u sheegay maalin uu eh, xalqadiisii ka soo daahay oo dadkii oo sii fadhiyo oo sii sugayay kolku u yimid iyo u cudur daarto wuxuu yidhi eh, dacaanaa jiiraanuna haa'ulaa kuwanka deriska iyagaana nawacay maanta oo iyagaana daahiyey wa wainakum lan tazaaluu fii khayrin ma ntadartum اlkhayr intaad khayr sugayseenba khayrun baad ku jirteen oo khayr baa idin socday rawahu lbukhaari baabu taxriimi imtinaaci اlmarأati min firaashi zawjiha idaa dacaaha walam yakun laha cudrun sharciy xaaraameynta la xaraameeyey haweenaydu inay diiddo gogosha ninkeeda inay ugu timaado hadduu dalbado oo uu ka dalbado arrinta rag haweenka ka dhaxaysa laakiin waa haddii ayna cudur sharciga ayna lahayn cudur sharciga iyadoo maalan xayd lih iyo waxyaala sidaasihiyo haddii uu yahay mooyaane haddii kale waa inay u timaado oo waxba ayna ugu cudur daaranin oo ayna cinaadin oo isla markiiba ay ajiibto u timaado can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam idaa daca arajulu imra'atahu ninku marku uu u yeedho haweenaydiisa ilaa firaashihi gogashiisa uu ugu yeedho taasuna waxay kinaaya can ijmaac weeyaane fa abad ay diiddo fa baata uu baryo qadbaana calayha isagoo u cadhaysan lacanatha almalaa'ika malaa'igtaa nacladaysa xataa tusbaxa ilay ka waaberisataa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin xataa tarjic ilaa ay ka soo noqoto oo cinaadkeeda ay ka soo noqoto oo ninkeeda ay raalli geliso waxaa weye malaa'igtaa naaladaysa xadiidkan kadana <clears throat> waa waxaanu ku soo marray laba boqol siddeetan iyo laba lambarkan baynu ku soo marray baabu taxriimi sawmi اlmar'ati tatawucan wa zawjuhaa xaadirun ilaa biidnihi xaraaminta laga xaraameeyey haweenaydu inay soon sunna a soonto iyadoo ninkeediina uu joogo ee aan kana idin qaadanin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal laa yaxilu lilmar'a uma bannaana haweenayda an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa shaahidun shaahidun yani xaadir ninkeediina uu joogo oo aanu maqnayn socotay aanu ku maqnayn ilaa biidnihi idinkiisa mooyaane walaa marka waana waxaan ramadaan ahayn weeyaan oo riwaayad baa sidaa u caddaynaya hayri ramadaan iyo taطawucan iyo riwaayad baa dhahaya walaa ta'dana lahu fii beytihi ilaa biidnihi inay u idinto gurigeeda dad soo gelisa gurigiisa dad u idinto soo gelisana ma leh ilaa isaga idinkiisa mooyaane inuu dadu raalli ka yahay inay yihiin mooyaane muttafaqun caleyh baabu taxriimi rafci lma'muumi ra'sahu kan isagana xadiidkana waa soo marray oo laba boqol iyo siddeetan iyo laban ku soo baabu taxriimi rafci lma'muumi ra'sahu min alrukuuci aw sujuudi qabla alimaam intaanu imaamku toosin inuu ka hor tooso ma'muumku oo madaxa uu kor u qaado rukuucda ama sujuudda xaaraameynteeda can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal ly slm qaal amaa yakhsha axadukum miyaanu ka baqaynin midkiin idaa rafaca ra'sahu qabla alimaam markuu madaxa kor u qaado imaamka hortii an yajcala allahu ra'sahu ra'sa ximaar inuu madaxiisa madax dameer alla ka dhigo aw mise wuxuu yidhi yajcala allahu suuratahu suurata ximaar suuradiisa inuu suurad dameer ka dhiga miyaanu ka baqaynin suuraduna waa madaxa marka weeyaan sida xadiidka loo sheegay muttafaqun calayh waa isku mid labada riwaayadood marka rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay inuu muto qofkaas in alla masakho oo dameer alla uu ka dhigo kolka waxa uu ku mutay oo tahdiidkaas culus uu nebigu u saaray waa inuu arrin xaraama ku kacay wey qofkaas marka imaamkii in laga dambeeyo weeyaan in lala xidhiidhsadana ma aha siday dadku yeelaan in laga horeeyana ma aha waxaa dadku aad iyo aada ugu daran yihiin in imaamka laga hortoosa iyadu iska yaryar tahay in lala socdo oo markuu madaxa kor soo qaadoba lala soo qaado markuu sir sujuudayana taasaa sii daran lala sii socdo intuu isna sii socdo waxaana la rabaa in ilaa uu imaamku dhulka gaadho oo wejiga maanta dhulka u saaro ma'muumku inaanu isdhaqaajinin oo taagnidiisa uu daysto taasay dadku ku ba'an yihiin baabu karaahati wadci اlyadi calى alkhaasira fi الsalaa necbaysiga la necbaystay in gacanta kelida la saaro ikhtisaar baa la yidhaahaa keliya qabsiga salaada dhexdeeda in keliyaha saa loo qabsado mxuu aha necbaysigeeda can abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa nuhiya can alkhasri fi salaa khasriga yani takhasur baa laga yani kaliya qabsasho tasliibna waa la yidhahaa sida saliibkii oo kale la iska dhigo muttafaqun calayhi in salaada dhexdeeda keliyaha lagu qabsado ya lafteena tan saasuu dhigay nuhya bu can abi hurayrata radi allahu canhu qaala nuhya siduu idin dhig idinka ya ana rasuul allah ma idin dhigay mise idinma dhigin ya طيب أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم نهى عن الخصر في الصلاة أو qاaل نهya عن الخصر في الصلاة متفق عaليهi macnihii waa isku mid laakiin inay labada riwaayaba soo arooreen iyo inay midood khaطأ ay tahay waa in masderkii asalkaa laga hubiyo baabu karaahati الصلاة bxadraةi الطacaami wanafsuhu tatuuqu ilayhi necbaysiga la necbaystay salaad in la tukado meel cunta ay taallo naftiisuna ay u xiisaysan tahay oo ay hungureenayso cuntadaas oo gaajaysan yahay oo dhareerku ka soo daadanayo ow maca mudaafacati alakhbathayn ama soosoo cadaadin ay soo cadaadinayaan oo isku celinaya laba labadii xumayd wahumaa albawl waalgaa'id isagoo masquul u baahan oo isku celinaya kaadi ama saxare isku celinaya inuu tukado iyo isagoo gaajaysan oo cuntaa hor taallo inuu tukado labadaba ilan midna khushuuc kuma tukanaya salaadana khushuuc baa loo rabaa can caaishaةa radي allahu canha qaala samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul laa salaata bxadrati طacaam walaa wahuwa yudaaficuhu اlأkhbathaan rawaahu muslim salaadi ma jirto meel ay cunta taallo cunto la soo dhigay mana jirto salaadi isagu oo labadii xumxumaaya ay soo cunayaan oo soo riixayaan muslim iyo abu daawuud ayaa xadiidka wariyey baabu nahyi can rafci albasari ila asamaa'i fi salaa reebidda la yska reebay in kor la eego oo indhaha kor loo qaado salaada dhexdeeda in hoos la fiiriyo khushuucda ilan keenaysaaye in hoos la fiiriyaa la rabaa maa xalu sujuudihi inuu qofku fiiriyo wa can anas bni maaliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal ly slam maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaa'i fii salaatihim maxay yihiin niman xaalkooda oo indhahooda koru qaadaya salaadooda dhexdooda faishtadda qowluhu fii daalika waa adkaaday oo hadal adag oo kulul buu ka yidhi arrintaa iyada hadalku ka hadlaaya baa kululaaday xataa qaala ilaahu ka yidhi layantahunna can daalika walla arrintaa way iska daynayaan aw latukhtafanna absaaruhum ama indhahooda basarkooda laga dafayaayo nuurkaa laga qaadayaa way indhabeelayaan oo siday kor u u feeriyaan yayn indhihii kuba soo noqonayno kor lagala aadayaa rawaahu albukhaariy taasuna marka xaraam weeyaan dad baa waxay yeelaan kolka ay rukuucda ka soo toosaan ayay saa dhahayaanoo korka fiirinayaan waana qalab taasoo kale baabu karaahati aliltifaati fi salaati ligayri qarad jeedjeedsiga iyo daydaymoodka salaada dhexdeeda la jeedjeedsado oo meelo la eeg eego oo indhaha la warwareejiyo necbaysigeeda salaada daraaddeed salaada dhexdeeda ilaa qarad sharcihi inuu jiro mooyaane عن caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat samictu rasuula الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم sأltu rasuula الlahi slى الlه عليه وsلم can اlاltifaati fi الصلاة rasuulka allaan weydiiyey jeejeesiga salaada dhexdeeda lagu jeejeedsado faqaala markaasuu yuri huwa اkhtilaasu yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi waa dafid oo shayطaanku uu qofka salaadiisa ka dafaayo weeyaan rawahu الbukhaariي وعan أنس رadي الله عanهu qaala qaala lii rasul lah sl ه lay slm rsulka alla wuxuu yidhi iyaaka wاliltifaata fi الصalaaة kala ilaali adiga iyo jeejeesiga salaadaad ku jeejeedsato kala ilaali fa ina aliltifaata fi salaati halaka jeejeesiga salaada lagu jeejeedsada dhexdeeda la jeejeedsadaa mela la fiirfiiriyaayo halaagsamid weeyaane fain kaana laabudda haddii laga maarmaan uu yahay jeejeedsi aad samaynayso fa fi taطawuci la fi lfariida sida sunnaha ha ahaado laakiin faradka raasumaalki weeyaanu noqonin rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix haakada qaala raximah اllah walxadiiثu ضaciif ضacafahu alalbaniyu fi ضaciif اljaamiع الصaغيir wa mishkaati اlmasaabiix wagayrihima xadiidka marka waxa weye sanadku ku daciifayna waxaa ku jira nin la yidhaaho caliyu bnu zayd bnu judcaan ninkaasaa ku jira wahuwa daciif xadiidku marka waa daciif eh, xadiidka waxaa kaloo isaguna wariyey axmed min xadiidi abi darin marfuucan laa yazaalu allahu muqbilan cala alcabdi fii salaatihi ma lam yaltafit faidaa xarafa wajhahu canhu insarafa canhu wasaxahu ibnu khusayma wabnu eh, waأkhrajahu axmed min xadiidi alxaaris alasadi naxwahu wazaada faidaa sallaytum falaa taltafituu marka iltifaatka salaada dhexdeediihi isagu waa xaraam oo kii horeba waa ka uu sheegay xadiidka caaisha iyo kayrkiiba waa sheegay laakiin midkan kada sidaa dhahaya ee ee dhahaya haddaad kollayba aada samaynayso sunnaha samee waa isagu ma jira ee sunnihii kayrkii waa isku mid oo salaadba alla loo tukanayaa allana subxaanahu wa tacaala addoonkiisa hortiisa ayuu joogayaa markaa uu u tukanayo salaad iyo sunno iyo farad markaa isku mid baabu nnahyi can asalaati ila alqubuur reebidda la yska reebay in xagga qubuurta loo tukado oo adigoo qabri baaris ah ma aha mid mundarisa ah, ma aha oo tirtirme oo meeshan qabri ahaan jirtay laakiin ay simantay oo baaba'do oo qabrinimo aan loo garanayni kuma jirto isaga uu kaa dambeeyana ma aha isaga oo ama dhinacaaga u yahay ama hortaada u yahay ama maqbarada dhexdeedii ay tahay in la tukado oo qabri la qaabilo xaraam weeyaan can abi marhad kannaaz bn اlxusayn alghanawi radي allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul laa tusalluu ilى اlqubuuri walaa tajlisuu calayha muttafaqu rawahu muslim qubuurta hana xaggeeda ha u tukannina hana ku fadhiisannina marka in lagu fadhiisto lagu dul fadhiistaana waa xaraam in xaggeeda loo tukadaana waa xaraam in lagu dul tukadaana waa xaraam in wax lagu qorqoraa waa xaraam in la dhidhisaayo waa xaraam in la nunuuradeeyaayo waa xaraam waxaasoo dhanba kulligeed wada xaraam weeyaan xataa muxuu ahay in loogu tukado salaatu ljanaaza qubuurta dhexdeeda loogu tukado taasoo dadka ay u badan yihiin waxaa jira marka axaadiid xaaraameynaysa ah oo waxaa ka mid ah xadiidkan wuxuu leeyahay naha rasuulu llahi sal sl an yusallaa cala aljanaazati bayna alqubuur waxaa wariyay aطabaraani fi lawsat can anasin radia allahu canhu waana saxiixu saxahu fi saxiix jaamici sagiir wa mxua axkaami اljanaa'iz xadiid kalena wuxuu leeyahay naha rasul sal sl slam an yuqcada calى اlqabri wa an yujasasa aw yubna calayhi wuxuu nahiyey nebigu sal ly slam in qubuurta lagu kor tukado in lagu kor fadhiisto iyo in la nunuuradeeyo iyo in wax lagu dhidhiso ama qubad ama taabuud ama masjid masjidkaas si daran weliba waxaa wariyana axmed iyo abu dawud iyo النaسaئي yaa weriye can jaabir radي الlahu canhu waana صaxiix صaxu fi صaxiix الjaamiع waa anwar eh, alirwa xadiid kalena wuxuu leeyahay nahaa an yuktaba calى اlqabri shayء ibnu maaja baa wariyayay xaakim can jaabir radi allahu canhu nasaa-i isaguna waa wariyay abu daawuud waana saxiix isaguna saddexdaa xadiidba iyo axaadiid kale oo fara badanba qubuurta in lagu tukado lagu dhex tukado iyo in qabri xaggii loo tukado iyo in wax lagu qorqoro iyo in eh, muxuu ahaay la nunuuradeeyo iyo in la dhidhisiyo kulli waxaasoo dhan ba xaaraan bay ka dhigeen qubuurta waxa dadka qubuurta ku diray baa lala yaaban yahay qofku in kolkuu dhinto eh, kolkuu noolaa si aan loo xurmaynaynin baa loo xurmaynayaayo aada moodda inuu awood yeeshay iyo wanaag gaara uu yeeshay oo marka is uu waxtari karo oo kolkuu noola tari karayninoo markaasaa aad moodaa muxuu ahay inay bele ku soo jeedisay qubuurtii oo qubuurtii loo khidmaynayaayo waxaan dadka nool la siinaynin qubuurtii lagu kharash garaynayaa dhismaheedii iyo hagaajinteedii iyo waxyaale nin shaaciraha masri ahaa baa wuxuu yidhi axyaaؤunaa laa yurzaquuna a bidirhamin wa bialfi alfin turzaqu اlamwaat dadkayga nool dirhamna lama siiyo kuwa iyaga dhintayna boqolaal kun ayaa la siinayaa ya ha maya kaasu ma aha ilaa inay eh, waxoo dhan maqbare isla yihiin oo masjidkaas qubuurta lagu dhex dhisay mooyaane hadduu masjid eh, mxua masjidkii magaalada dhexdeeda iskaga dhisan yahay isaga intan gudihiisa ahee muxuu ahaayey judraantiisa dhexdeeda ana aanu qabrigu ku dhisnayn ee uu ka baxsan yahay uunana hortiisa mubaasharatan aanu ahaynoo bixaydu marka dariishadihiisa iyo la furo mexraabka hortiisa intuu yahay qabrigii uu ku soo bannaanaanayo sufuufta sida masaajid xamar ku taallay ay ahayd sida masjidka abgaalow ay dhihi jireen iyo oo kale markii la furo dariishadaha la furo toos baa qubuurtii marka loo qaabilayay kol haddayna sidaasoo kale ayna ahayn ee ay tahay masjidkiina dhul caadi uu iskaga dhisan yahay laakiin meel isaga ka shishayso oo derbi uu ku wareegsan yahay maqaabir ay tahay taasu iyadu insha allahu dhibma leh baabu taxriimi almuruur bayna yaday almusalli xaraamaynta la xaraameeyey in la hor maro qofka tukanaya can abi ljuhaym cabdillaahi bn اlxaariث bni simati اlansaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slm low yaclamu almaaru bayna yaday lmusalli maada calayh hadduu ogaan lahaa qofka maraya qofka tukanaya hortiisa maada calayhi maxaa dushiisa oo dembi ah lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan khayran lahu kii uga fiican min an yamura bayna yadayhi inuu hortiisa maro way uga fiicnaan lahayd yani wuu ka dooran lahaa isaga isaga kala fiicnaan lahayd sharci ahaan waaba uga fiican tahay hadduu qofka qof tukanaya hormaraya garanaya dembiga ka soo raacaya waxaa uga dhib yaraan lahayd oo ka dooran lahaa inuu afartan halkaa taagnaado waxay dan e ka lumayaayo ha ka lumeen eh qaala raawi qofka xadiidka wariya baa wuxuu yidhi laa adri qaala arbaciina yowman oo arbaciina shahran oo arbaciina sana muttafaqun caleyh afartan afartankaasi waxay yihiin ma afartan beriba ma afartan biloodba ma afartan sannadoodba ma afartan usbu ma kala garanayo afartan un weeyaan warka waxaa jira riwaayo oo iyadu dhehaysa uu warinayo muxuu aha albazaar uu warinayo arbaciina khariifan dhehaysa riwaadaasuna waa khata oo riwaada nin ka mid a ayaa ku gafay marka arbaciin aan xadidnayn baabu karaahati shuruuci اlma'muum fii naafilaة bacda shuruuci اlmu'adini fii iqaamati الصalaaة sawaء kanat الnaafilaةu sunata tilka الصalaaة aw غayraha waxaa weeye necbaysiga la necbaystay inuu ma'muumku inuu bilaabo salaad sunna ah inuu bilaabo xataa tuu faradahoo faa'ita ih ah iyo ah, sidaasa ah. inuu bilaabo kol hadduu mu'adinkii bilaabay iqaamadii kolkii salaaddii iqaamadeedii la bilaabay in salaad kale la xidhaayo mamnuuc weeyaan iyo xaraam weeyaan salaaddaa uu xidhanayaa ama sunnadii salaaddaa ka horreynaysay ha ahaato ama taxiyatu lmasjid ha ahaato ama tuu farada ha ahaato ama wax kale ha ahaato ama taxiyat wudu salaat lwudu waxay noqotaba salaad baba in la xidho kol haddii salaadii loo aqimay mamnuuc weeyaan can abi hurayrata radi allahu canhu an الnabiy sal ly slm ida uqimat الsalaatu falaa salaata ila almaktuuba rawahu muslim haddii salaadii loo aqimo salaadii ma jirto ilaa middaa maktuubada ah yani taa loo aqimay maktuubadana laga wada oo weliba riwaayaba waxay dhahaysaa ila alatii uqiima lahaa taa loo aqimay mid aan ahayn oo kale ma ay jirto waa in taas un loo soo diyaargaroobo qofkii soo gala kol tahay taxiyatu lmasjidi wax sidaas iyo lagama rabo taasaa taxiyatulmasjidkana meesheeda u buuxinaysa waa inuu safka soo galo oo salaaddaa loo aqimay uu wax ka tukadaa rawahu muslim baabu karaahati takhsiisi ywmi اljumcati bisiyaamin aw leylatihi bisalaatin min bayn layaali necbaysiga la necbaysay maalinta jumcadeed in soom gaar loogu khasiso aan maalmaha kale la soomaynin oo khamiistan aan lala soomin ama sabti aan lala soomaynin iyo in habeenadiisa muxuha salaad gaara lagu khasiso oo habeenada kale aan la tukanaynin can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal ly slm qaal laa takhusuu laylata aljumcati biqiyaamin min bayni alayaali ha ku gaar yeelina habeenka jumcadeed salaad salaad aad tukataan oo salaatuleyl ha ku khaas yeelina oo habeenada kale ha kaga khaas yeelina walaa takhusuu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaam maalinta jumcadeedna soom ha ku khaas yeelina oo maalmaha dhexdooda ha kaga khaas yeelina ilaa an yakuuna fii sowmi yasuumuhu axadukum ilaa inuu yahay soom uu qofku soomi jiray oo uu waafaqa mooyaane eh, rawaahu muslim maalan bisha kowdeeda ama labadeeda ama shan iyo tobankeeda buu soomi jiray markaase waxay ku soo hagaagtay caado sidaas oo lahaa jumco ku soo hagaagtay marka kolkaa jumcanimo uma soomaye soomkiisii caadigiiba u soomayaayo kolka taasoo kale u bannaan tahay waxaa taas la mida haddii maalintaa jumcadu ay noqoto maal ay waafaqdo maalin iyaduu soom gaara leh sida yoomu cashuuraa yoomu taasucaa yoomu maxay ahayd carafa kuwaas hadday waafaqdana iyaduna marka yoomu carafa ahaan ama yoomu cashuura ahaan baa loo soomayaa mooyaane yoomu looma soomayo ayb وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول laa yصuمنa أحadكم يوم الجuمعةi إلا يوما qبلh أو يوما بعdh متفق عaليه qofku yaanu soomin maalinta jumcadeed ilaa maalin ka dambaysa inuu la sooma ama maalin ka horeysa la sooma mooyaane و عن محمد بن عباad qاala سألت جابرa رضي الله عنه jaabir baan waxaan su-aalay رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجuمعة rasuulka alla ma reebay soomka jumcadeed qaala nacam haa buu yidhi mutafaqun caleyh wa can ummi lmu'miniina juwayriya bint alxaaris ibn abi abidiraar almusطalaqiya radia allahu canha radia allahu canhuma ana nebiya sala اllau alay waslam dakala calayha yowma aljumca maalin jumcadeed buu usoo galay wa hiya saa'imatun iyana ay sooman tahay faqaala markaasu wuxuu yidhi asumti amsi ma soontay shalay qaalat laa qaala aturiidiina an tasuumii hadan ma rabtaa inaad soonto berri qaalat laa qaala faaftirii afur marka rawahu lbukhaariy waxaa la mid a jumcada arrintaa kula mid mida muxuu ahaayey sabtida sabtida inaydu sidaasoo kale weeyaan oo gaar in loo soomaayo xaraam weeylan waa maalin ay weynayso yahuuddu ay weynayso weeyaan rawahu الbخaariي baabu تaxriimi الwisaal fi الsawm xidhiidhin soomka la xidhiidhiyo xaaraamayntiisa wa huwa wisaalkaasuna waxaa weeyaan an yasuuma yowmayni aw akثar walaa yaأkula walaa yashraba baynahumaa laba maalmood iyo wax ka badan inuu soomkooda isku bixiyo oo wax cunto iyo xabitaanana aanu u dhaxaynaynin xataa biyo kolay ku tahay aanu kabanaynin عن أبي هريرة عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى اه عليه وسلم نهى عن الوصاal wuxuu reebay rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم wisaalkuu reebay yani xidhiidhinta soomka ah ayuu soomay متفق عaليه beri baa annagoo caruur ah baa reerkii soo guuray oo markaasaa geeli iyo waxaa kala lumay reerkii iyobaa kala lumay oo habeenkii baa geeli dhaxay oo soonna way ahayd markaasaa nin afuran oo la weydiinaya lal maxaad hebelo u afurtay ayaan maqlaya markaasu wuxuu leeyahay soomka la nahiyey ma aha soomka in la xidhiidhiyo yani xalay ma ana afurin weeyaa geeligu hanaga maqnahayo xoolo ma anaan maalin markaasu miyaada biyo kole ku tahay haadan cabin mee biyo waa caba hataa wax kale iyo wax kale waa helhelay buu yidhi laakiin sidii awal hore dee buu doonaya inuu si awal hore caadiga ahaayo markaas waa arrintu saab ma ahee waxa weeyaan qofkii sidii shalay u soo koobi aana isagoon cabin inuu eh, muxuaha maalintii dambena ku bixiyo taasaa laga wadaa ayb can ibni cumara radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sal ly slm can ilwisaal qaaluu markaasi wuxu yidhi innaka tuwaasil adiguba isku xidhiidhsaa tobanka dambe markii la joogo buu isku xidhiirin jiray nebigu sal ly slam faqaala markaasu wuxuu yidhi innii lastu ka hay-atikum innii lastu midlakum anigu idinka oo kale ma ihi innii uطcamu wa usqaa aniga waa la iquudiyaa cuntaa la isiiyaayo waana la i waraabiyaa muttafaqun caleyh hada lafdu lbukhaariy baabu taxriimi اljuluusi calىa qabrin xaaraamaynta la xaraameeyey in qabri lagu kor fadhiisto can abi hurayrata radi allahu anhu qaala qaala rasul lah sl ly slam laan yejlisa axadukum calaa jamra inuu midkiin ku kor fadhiisto dhuxul dab ah fataxriqa hiyaabahu ay dharkiisa gubto fatakhlusa ay u soo baxsato ay soo gaadho ilaa jildihi jidhkiisa yaa khayrun lahu uga fiican min an yejlisa calaa qabrin inuu qabri ku kor fadhiisto rawaahu muslim markaas waa waxaa weeyaan khasaaraha soo gaadhaya qof dhuxul daba ku kor fadhiisay oo dharki intay ka soo gubtay haddana jidhkiisii ay soo gaadha xanuujisay yaa uga uga dhib yar dhibaataada ka soo gaadhaysa inuu qabri ku kor fadhiiso muttafaqun calayh rawaahu muslim waa kanuu marka ku lamida ah baynu soo marray oo qubuuraha waxyaalihii ka digayay ka mid ahaa ka xaaraamsanaa ka mid ahaa cali bni abi aalib radia allahu canhu isagu xadiidkan si kalu ku fasiri jirayoo wuxuu dhihi jiray fadhiga la sheegayaayo in lagu kor saxaroodaa laga wadaayo lagu kor guto muxuha qadaa ulxaaja ma aha in fadhiga caadiga maaha isagoo ku kor fadhiisan jiray oona ku kor seexan jiray laakiin kol haddii yejlisa uu cabiray wax tusinaayo oo juluuskaa la sheegayaayo inuu ku kor saxarood yahay tusinaya haddii aanu jirin luq ahaan waxaa looga fahmayaa inuu juluuskaasu kii caadiga ahaa uu yahay baabu الnahyi can tajsiisi اlqubuuri wاlbinaa'i calayha reebidda la iska reebay qubuuraha in la nuunuuradeeyo ama la shashamiiteeyo iyo in wax lagu kordhiso can jaabirin radi allahu canhu qaala naha rasul lah sal ly slm an yujasasa alqabru wa an yuqcada calayhi wa an yubnaa calayhi rawahu muslim waxau reebay rasuulka alla sal ly slam in la nunuuradeeyo ama la shamiteeyo qabriyaalka iyo in lagu kor fadhiisiyo wax lagu dhiso baabu taqliidi taxriimi ibaaqi alcabdi min sayidihi adkeynta la adkeeye ka dhuumashada addoonku sayidkiisa uu ka dhuunto muxuu ahay la adkeeyo xaraamaynteeda weeyaan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu anhuma qaala qaala rasul lah sal ly slam ayumaa cabdin abaqa faqad bari'at minhu dimma rawahu muslim addoon kasta oo baxsada oo dhuunta waa ka dimadii beri bay ka noqotay yacni cahdigii iyo ammaankii alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey beri bay ka noqotay oo alle subxaanahu wa tacaala ammaankiisi iyo taageeradiisi iyo taayiidkiisi iyo waa ka qaatay oo muslimiinta siiyey waa ka qaatay rawahu muslim wa anhu radia allahu canhu can الnabiy sal sl ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaaة rawahu muslim wa fii riwaayatin faqad kafar kufrigaasna waa kufriga saqiirka ahaa marka waxaa weeye macnuhu waxaa weeyaan addoon kasta oo dhunto oo sayidkiisii ka dhunta salaad lagama aqbalaayo waxaa la a ah haweenaydan ninkaadii aanu raalli ka ahayn haweenaydan ninkaadii raalli aanu ka ahayn walow mid duday oo ka tagtay gurigii ka tagtayba xataa haddayn ahayn gurigiiba ay joogto laakiin ninkeedu u cadhaysan yahay iyadana salaad lagama aqbalo oo xadiis sidaas sariixan u sheegaya ayaa jira baabu taxriim saddexda qof ee aan laga aqbalaynin xadiid isku taxaya baa jiro oo addoonka dhuuntay iyo haweenayda muxuu ahay ninkeedii uu cadhaysan yahay iyo qof tujiyey dad aan raalli ka ahayn oon imaamnimadiisa jeclayn oo sharcinimo u neceb saddexdaa qof midna salaada lagama aqbalo baabu taxriimi ashafaacati fi lxuduud xaramaynta la xaraameeyey in xuduudda dhaafideeda iyo baajinteeda loo ugu shafaco qaado qofka loogu ergeeyo o la yidhaaha la iska cafiyo kankada waa kolka ay gaadho maxkamada ay gaadho ee qaadiga loo geeyo weeyaan ama booliiskii soo qabtay in isaga laga baryo oo laga sii daayo taasi iyadu ma aha waa roon tahay iyadu waa fiican tahay laakiin kolle dee xaakiimka soo gaadho isna inuu aqbalo ma leh qofkii aqbala eh, qofkii maxaahayd qof kalena inuu u shafeec qaado oo u ergeeyo ma uu leh qaala allahu tacaala azaaniyatu wazanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda qofka ninka naagta zinaysata iyo ninka zinaystaba garaaca midkood walbaba boqol shaabuu ku dhufta walaa taqbalwalaa ta'khudkum bihimaa ra'fa yayna idiin qabanin naxariis iyo calooljilaac yaanu idiin qabanin fii diin illah diinta alle oofinteeda ilan diintii bay ka mid tahay xadanteedu yaan idin qaban in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir haddii aad tihiin kuwa rumaysan alle iyo qiyaamo rumaysan ha nixina ha nixina in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir buu leeyahay ha ereygaasu aad iyo aad buu qiimo u leeyahay iyo xikmo u leeyahay waxaan arkaynaa hadda meeshii la yidhaaho xad sharciyaa laga fuliyey inay gaalada iyo adnaabteeduba ay buuq iyo qayliya isku dayayaanoo waa naxariis darra iyo muxuu ahaayey xubnaho la googooyo iyo waa waxshinnimo iyo waxyaalahaas ay dhahayaan iyo inay dhahayaan yaa u shaqaynaya dadkoodii oo soo u shaqaysan karaa iyo waxyaalahaas inay ku andacoonayaan baan arkaynaa marka taasu waa iimaan la'aan alle wuxuu leey ha u nixina ha u nixina marka qofkaas isagaa looma nahayo laakiin mujtamacii baa laga qabanayaa sharkiisa laga qabanayo u fasaadin lahaa baa laga qaban lahaa ka zinaysta iyo ka tuugga ah iyo ka shuftada ah iyo budhcadka iyo kuyaalkaasba xuduudda lagu dabaqayaa ma aha iyaga in gaar ee muxuu ahaye in iyaga gaar loogu naxariisanayo mah mujtamacii baa loogu naxariisanayaa taasuna waxay la mid tahay miduu alla yidhi subxaanahu wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaa qofkii wax dilay markii isna la dilo nolol bay idin tahay oo dadkiibaa kaga joogsanaya kaga joogsanaya dilka kaga joogsanaya weeyaan xuduudantadana sidaas oo kale weeyaanoo laba qof oo keliya haddii gacanta la gooyo oo dadka ay arkaan khalaas qof waliba gacantiisa hoosta gashanaya wuxuu dhahayaa yaan sidii hebel oo kale gacanta lagu goynine waxba isku qaadin xamar bay ka dhacday baa la yidhaahaayo muxuu ahaayey meelihii ugu daraa ee ugu tuuga badnaa ee ugu burcadnimo badnaa kolkii maxkamada inta laga sameeyey dhowr qof lagu dabaqay baa waxaa laga sheekaynaya sida hadda amnigeeda uu yahay iyo baa laga sheekaynayaayo maxaa dadkii ay uga waantoomeen alla subxaanahu wa tacaala isagaa xakiima isagaa khalqigiisa yaqaana waxa anfacaya isagaa garanaya maslaxadooda isagaa yaqaana isagaa amray sidan marka in la fuliyo mooyaane allihii abuuray in loo maleeyo in looga naxariis badan yahay iyo waxyaalahaas iyo waa cadaawad iyo dicaayada lagu hayo ee muslimiinta ay gaaladu ku hayaan iyo kuwa muxuaayey mm, hadalkooda iyagu iyagu oon muqallidiin u aho iyagoon garanaynin qaradkooda hadalkoodan ku celcelinayo run moodaya tay u hayaan weeyaan waatu alle subxaana wa tacala taasoo kalena uu ka digo uu yidhi tasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watttaquu faina dalika min cazmi lumuur marka dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah inayna dacaayadaadahaas raqiiska oo kale ayna dheg jalaq u siinin kuwa xoolahoodii xaday yaa iyaga marka xoola siinaya kolkay kankada u ooyayaanay leeyihiin gocantii haddii la gooyo yaa mxu yaa u shaqaynaya ay leeyihiin hal qof oo keliya oo gacanta la gooyey bay boqol gacamood iyo kumanyaal maal ku badbaadayaan marka waxa weeyaan caalamka oo dhanuna waxay ogyihiin ay rumaysan yihiin qofka jidhkiisa hadduu xubin xumaado oo xubinkaas haddaan laga goynin inuu jidhkiisaoo kale oo dhan cudurkii uu u gudbo oo noloshiisaba ay khatar gasho looga boqo in xubinkaa la goynayo oo laga tuurayo marka xubinkaa maxaa loogu dayn waayey Eh, jidhka intiisa kale ka badan baa la badbaadinaya maslaxada guud baa la ilaanaya tanuna sida oo kale weeyaan wa can caaishata radia allahu canha anna qurayshan ahamahum waxaa ka murjiyey sha'nu lmar'ati almakhsuumiyati alatii saraqat haweenadii haweenaydii qabiilada bani makhsuum layidhaha ka dhalatay ee umu salama radia allahu canhuma eh, in adeerteed ahaydee waxadday qatiifadda xadday faqaaluu markaasi weereen man yukallimu fiiha rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaa arrinteeda kula hadlaya rasuulka alla sala alla alay slam faqaaluu markaasay dhexdoodii is yidhaaheen waman yajtariu calayhi oo yaa ku dhiiran kara ilaa usaamatu bnu zaydin radia allahu canhumaa usaama ibnu zayd mooyaan radia allahu canhumaa waxay u yaqaaneen rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam sida uu xuduudda alle u oofinayo laa taakhudhu fi llahi lawmatu laacim oo qofkii marka la hadlaa inuu ku xanaaqayaba ogaayeen laakiin wiilkan kada yaro oo nebigu sala alla alay slam qoyskiisii ka tirsanaayo uu jeclaa qoyska oo dhan uu jeclaa muxuu ahay reer zaydkaas uu jeclaa hooyadii ummu ayman iyo aabihii zayd iyo uu jeclaa oo guriga nebiga ku soo koray oo da'na yaraa kaasay yidhaaheen marka isagaan ka ninoo isku hadlaynaya nebiga sala alla alay wasalam isaga aanu diro xibbi rasuuli llahi sal ly slm rasuulka alleh xabiibkiisii ahaa fakallamahu usaamatu radia allahu anhu usaama kula hadlay faqala rasul llah sal l slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduudi illahi tacaala ma waxaad u ergeynaysaa xad xuduudda alle ka mid a su-aalkaasuna marka waa su-aal istifhaam inkaar baa la yidhaahaayo yani waxaa weeye macnuhu waxaa weeyaan kuma bannaana xad oo xuduudda alle ka mid ah inaad u ergeyso uma qaama waa kacay nebigu sal ly slm fakhtaaba waa khudbeeyey uma qaala markaasuu khudbadii ku yidhi inamaa ahlaka aladiina qablakum waxa un halaagay kuwii idinku horreeyey annahum kaanuu idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuh inay ahaan jireen markuu qof sharaf lihi uu xado inay ka tegi jireen waidaa saraqa fiihim adaciif qof tabar yare oo mujtamacaas wax ku daaficiya aan lahayna kolkuu waxdana aqaamuu calayhi alxadda xadda ay ka ofin jireen waymullaahi dhaar alleh low anna faatimata binta muxammadin saraqat laqatactu yadahaa mutafaqu calayh mael buu marka meel sare uga qabsaday nebigu sal ly sl iska dhaafa haweeney muxuaha qabiilo quraysheedii waxaas gabadhayda xataa hadday haddo wa fii riwaayatin fatalawana wajhu rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam waa bedelmay wejigii nebiga alla sal alla alay slam cadho uu hadalkaa ka cadhooday hadalkaa lagula hadlay keliya u ka cadhooday faqaala markaasuu laa tashfac fii xaddi min xuduud illah qaala usaamatu radiallahu canhu markaasuu usaama isgartay oo uu yidhi istakfir li yaa rasuul allah ii ducee yaa rasuul allah dembi dhaaf alla iga weydii uma noqonayo qaala ثuma amara bitilka almarati faquطicat yaduhaa amar buu ku bixiyey haweenaydaasoo markaasaa gacanteedii la gooyoy iyadoo umusalama ku gabatay isku marmartay oba inta laga furfuray yaa gacanteedii la gooyo markaasna haweeneydii waa hagaagtay oo awal horena haweeney caado xun laho waxay intaed dadka alaabta ka caariyeysato ku inkiri jirtay bay ahayd markaasna way toobo keentay oo way wanaagsanaato way guursatay oo goortii dambe nebigu sala allau aleyh waali wasalam danaheeda waa u gudi jiray xawaijteeda ula imaan jirta oo masalama kolka u sheegto waa u oofin jiray marka xuduudda alla fawaa'iddaasay leedahayoo waxaa la yidhahaa xagna waa zawaajir xagna waa jawaabir jawaabir weeyaana waa dembi dhaaf waana zawaajir oo dadka dambe ayaa kuwaana qaadanaya oo kaga reebtoomaya marka haweenaydiina sidaas idii ugu tooba keentay dadkii kalena uga joogsaday iyadiina marka ay xaaladdeedii ugu hagaagto dembigiina alla kaga maydhay marka waa raxmadda allay ka mid tahay subxaanahu wa tacaala baabu الnahyi can التagawuطi fi طariiqi الnaasi wadillihim wamawaaridihim wa mawaaridi اlmaa'i wa naxwiha xaaraamaynta la xaaraamay layska reebay in lagu saxaroodo jidka dadku ay marayaan iyo harka ay harsanayaan iyo meelahay ka aroorayaane biyaha uga aroorayaan ama ka dhaansanayaan iyo wixii la mid ah qaala allahu tacaala waaladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina waxaan dhowr goorba aayaddaas aynu soo marro hadba baab usoo deliishanaya baababka inta baabahay gelaysa marka badnidiisa ayaanu ka garanaynaa wax alla wixii qofka muslimiinka ah dhiba oo dembi uu galabsaday oo laga goynayo aan ahayn ee dulmi ah oo dhan ba aayaddaas uu soo gelaya wa qaala tacaala wa can abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul lah sal l slm qaal ittaqu lacaanayn iska ilaaliya labada meeloodee naclad labada goob nacladeed iska ilaaliya allacaanayn yani muxuahay saaxibi lacna weeyaan qaaluu waman lacaanaani ya rasuul qaal alladii yatakhallaa waa ka ku saxaroonayo fii طariiqi الnaasi dadka jidkooda iyo ow fii dilihim ama harkooda rawahu muslim labada meelood marka waa la isku nacladaayo dadkuna waa kugu nacladayaan nacladina waa kugu dhacaysa iska ilaaliyo baabu الnahyi can اlbowli wanaxwihi fi lmaaءi الraakib biyaha fadhiya biyaha fadhiya in lagu kaajo ama wasaq kale lagu rido ama lagu saxaroodo xaraameyntooda biyo socdo oo qulqulaya oo marka meeshii ka tagayo oo qaadaya wixii iyagu ma aha oo meel keliya aan ku sugnaanaynin webiga iyo laakiin biyo fadhiya muxuuha iyagana in ama lagu saxrado ama lagu kaajo xaraam weeyaan can jaabirin radia allahu canhu ana rasul lah sal ly slam nahaa an yubaala fi lmaa'i araakid biyaha fadhiya in lagu kaajo buu nahayay rasuulka al sal ly slam rawaahu muslim sababka ugu wacna marka waxaa weeyaan طahaarada iyo caafimaadka labadaba wa ay tahay oo cudurkan kaadi dhiigga ee bulhaarsiyada ay yidhaahaan iyo waxyaalaha laga qaada bay ka mid tahay biyaha wasakhaysan cabitaankooda iyo kuqubaysigooda iyo taasay ka mid tahay welibanba halkan muxuu ahay cudurradan tada xun ee shubanka xun iyo ee la yidhaaha koleerada la yidhaahiyo biyaha noocaas oo kale ah ee nadiifta ahayn ayaa waxyaalaha laga qaada ka mid a marka sharciguna waxay mabaadi'diisa waxaa ka mid ah lagu soo koobay afar shanta ama lixda lagu soo koobay ilaalinta qofka muxuu ahayey sixadiisa iyo badankiisi iyo la ilaaliyabaa ka mida ah, naftiisa la ilaaliyo baabu karaahati tafdiili alwaalidi bacda awlaadihi calaa bacdin fi lhiba necbaysiga la necbaystay inuu ka fadilo waalidku caruurtiisa qaarkood qaarka kale waxsiinta oo kuwa kale wuxuuna siinin uu iyaga siiyo can الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma ana abaahu ataa bihi rasuula اllahi salى allahu عalayhi wali wasalam aabihii bashiir ibni sacd ibni haclaba radia allahu canhuma ayaa u keenay wiilkan bashiir ee nucmaan ah rasuulka alla u keenay sala allahu alay waslm wiil yar buu ahaa nucmaanno oo wuxuu dhashay sanadkii hore sanadkii awalka ahaa ee hijrigaa buu dhashay isagii cabdullahi bni zubayr radia allahu canhuma yaa ugu hor dhashay bacda hijrati rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam isku da' bay ahaayeen marka waxaa cabdullahi bnu zubayrna wuxuu ahaa awal mawluudin lilmuhaajiriina bacda alhijra nucmaanna wuxuu ahaa awala mawluudin lilansaari bacda hijrati rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam markaasna yahuudda waxay ku andacon jirtay waan sixiray oo wax dhali maayaan markaasaa dadka muslimiinta aada ugu farxeen labadaa wiil markay dhasheen markaasa abihi baa marka u keenay oo faqaala inii naxaltu bnii haada gulaaman kaana lii wiilkaygan kada waxaan siiya naxaltu yani acطaytu weeyaan nuxla ama nexla ayaa la yidhaahaa muxuu ahaayey deeqda iyo waxsiinta naxaltuhu yani acطaytu weeyaan waxaan siiyey sidii aayaddii baa lamid ah waatuu nisaa saduqaatihina nexla nexla yani minxa alla deeq xaggiisa ka timid weeyaan faqaala rasuulu اllahi sal ه alay slam akulla waladika naxaltahu midla haada ubadkaaga oo dhan kanoo kale ma siisay qaala laa faqaala rasuulu llahi sal ly slam faarjichu cesho marka la noqo wa fii riwaayatin faqaala rasul llahi sal ly slam afacalta hada biwaladika kullihim ilmahaagayoo dhan sidaa ma ku wada samaysay qaala laa qaala اtaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum alla ka boqoo carruurtiinna u garsoora farajaca abi waa noqday oo faradda tilka sadaqa sadaqada iyada ahayd waa la noqday wa fii riwaayatin faqaala rasuul lahi sala allahu aleyh waali wasalam yaa bashiir hal waladun siwaa haada ma leedahay ilma aankan kada ahayn qaala nacam qaala akun lakum wahabta lahum midla haada dhammaantood kan oo kale ma wada siisay qaala laa qaala falaa tushhidnii idan marka aniga haymargelinin kolka fainii laa ashhadu calaa jawrin anuu jawr iyo dulmi iyo xaqdarro kuma marakace wa fii riwaayatin laa tushhidnii calaa jawrin haygu maragelinin aniga dulmi wa fii riwaayatin ashhid calaa haada hayri qof kale maragasho kankada uma qaala markaasuu yidhi ayasuruka makaa farxin laha an yakuuna an yakunuu ilayka fi lbiri sawaa inay baarinimada isku mid kaaga noqdaan kulligood ku wada baari noqdaan ma jeclaan lahayd oo qaar ku baariyeeyay iyo qaar ku caasiya ayna noqonin qaala bala qaala falaa idan mutafaq maya marka haddaad si aad jeclaan lahayd marka adigu waxaad ugu sababoobaysaa inay qaarkood caasi kugu noqdaan oo kolka arkaan in kuwa kale lagaa jecel yahay laga jecel yahay iyaguna marka ku cinaadaan marka haugu noqonin saba haugu noqonin caaqnimo saba haugu noqonin oo ha kala fadilin sidaa aduguba aad u jeceshahay inay ku simanaadaan oo ku wada baari noqdaan saasoo kale iyaguna u jecel yihiin ina aabbahood aad noqoto oo mid waliba cadfi iyo xanaan iyo aad u muujisay iyo jacayl baabu taxriimi ixdaadi اlmar'ati calىa mayitin fawqa halaaثati ayaamin ila calىa zawjiha arbacata ashhurin wacashra xaraamaynta la xaraameeyey haweenaydu inay u basaasato qof dhintay daraaddii saddex beri wax ka badan ilaa ninkeeda mooyaane oo isaga ay u basaasanayso afar bilood iyo toban beri waa haddayna muddada ka horow kaga dhammaanin ciddadii intay uur lahayd ayna dhalin weeyaane can zaynaba binti abi salamata radia allahu canhumaa qaalat dakhaltu calaa ummi xabiibata zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalam radia allahu canha ayaan u galay umu bint abi sufyaan xiina tuwufiya abuha abu sufyaan ibni xarbin radia allahu canhu markuu aabbaheed abu sufyaan ibni xarbi u dhintay radia allahu canhuma fadacat bitiibin fiihi sufra khaluuqin aw hayrihi waxay dalbatay diib oo cawl ah ayay dalbatay oo nooca khaluuqa la yidhaah ah ama mid kale ah ayay dalbatay fadahanat minhu jaariyatan gabadh bay ugu subagto yani u marisay huma masad bicaaridayhaa dhabanadeeda iyo waxoogaa iyaduna taabsiiso ay marisay huma qaalad markaasay waxay tidhi wallaahi maa lii biطiibi min xaaja diibka wax dana kama lihi oo muxuu ahay wax qarad aho inaan diib marsada igu kalifayaa ma uu jiro غayra أnii samictu rasuula الlahi salى الlaه عalيه alي slm yaqulu calى اlmimbar laakiin waxaan maqlay rasuulka all sl ly slm mimbarka dushiisa ku leh laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tuxida calaa mayitin fawqa halaati layaalin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wacashra rasuulka saale baan maqlay oo waxay iska bi'inaysaa inay uba muuqato kolku aabbaheed dhintay basaas iyo xsidaas laga arko oo way iska biina iyadoon aabbahe daraaddi isu basaasinaynin haweeney alli iyo qiyaamo rumaysan uma bannaana inay isu basaasiso qof dhintay daraaddii saddex habeen wax ka badan ilaa ninkeeda mooyaane oo isaga isu basaasinayso afar bilood iyo toban habeen qaalat zaynabu radia allahu canha zaynab bintu abi salama radi allahu canhuma baa waxay tidhi uma dakaltu calaa zaynaba binta jaxshin radia allahu canha yaan iyadana u galay xiina twufiya akhuuhaa walaalkeed markuu geeriyooday walaalkeedaasuna ku uu yahay la garan maayo cabdullaahi iyo cubaydullaahi iyo abu axmed saddexdaasaa walaalaheed ay ahaayeen muxuaha cubaydullaahi isagoo gaalaho murtada buu xabasho ku dhintay cabdullaahina waa kii shahiidka ahay radia allahu canhu shuhadadii uxud ku jiray abu axmedna wuu ka dembeeyeyba marka mid uu yahay la garan maayo inuu walaal kale oo xag ridaac iyo wax sidaas iyo e, walaal ahaa inuu iska yahay baa suurowda ama walaalkeedii cubaydullaahi ahaa ee xabasho jiray intuu cumriyey uu halkaas muxuu ahay geeridiisa mar dambe ku maqashay hmm?